كتاب الوافي مع الساحين في ليلة السبت الحادي والعشرين أو العشرون من شهر shawaal caami afin arbacmiya waamaanin wa alaatiin hijrat mustafa sala allahu alayh waali waslem dimna silsila duruusi xadiid mustafa sala allahu alayhi waali waslem badan bikitaabi اlarbaciin waintiha'an bsunani wasaxiixayn yasar allahu litmaam walikmaal warasaqan ikhlas fi lqowl alcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan waa majliskii kow iyo afartanaad ee majaalis dulmaka insharaxa kooban ee kitaabka alwaafi maafisaaxayn habeenkan oo habeen sabti ah kow iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo jirnay oon soo bilownay cashirka nooga dambeeyey habeenkii isniintii aan soo dhaafnay kitaab aljihaad waxaan maraynaa marka jihaadka kitaabkiisa ayaan ku jirnaa waxaan ku jirnaa abwaabtiisii baabka lix iyo tobanaad baabu ikhraaji hayri اlmuslimiina min aljaziira baabu ikhraaji hayri lmuslimiina muslimiin intaanan ahayn saarid laga saaro ayuu baabkan u baab yahay min aljaziira aljaziira alcarabiya in laga saara inuu nabigeena amar ku bixiy sala allahu calayhi waali wasalam arrinta ayadana loo baahan yahay xilliga awood loo helo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad can cumara waxaa laga wariy ibn khadaab amiiri lmu'miniin radia allahu tacala anhu arda annahu sayid cumar samica wuxuu maqlay rasuula rasuulka alle ayuu ka maqlay sala allahu calayhi waali wasalam yaquulu rasuulka isagoo leh laukhrijanna lawallaahi baan ku dhaartay ukhrijanna waan saari oon saari alyahuuda yahuuda iyo wanasaara kirishtanka waan ka saari min jasiirati alcarab carabta jasiiradeeda waan ka saari weeyaan xataa laa adaca ilaa aanan ka tegin ilaa musliman qof muslima mooyane saasuu nabigeena yidhi sala allahu caleyh waali wasalam jasiirat lcarab marka waxaa ka mid ah maka iyo madiina waa masjid oo kale masjid oo kale weeyaan marka in daruuro ay timaaddo waa baab kale laakiin asal ahaan in ayaga ay saligu u noqoto eh, laba diinood ay saligu u noqoto jazira carabiya ma aha weeyaan marka qofka mumin eh, waxaan kala jeedaa yahuudda iyo nasaarada asal ahaan in ay muxuu ahaa halkaas degaan ama halkaas ay asal u noqoto nabigeena wuu diiday calayhi salaatu wasalaam inuu ka saari doono ayuuna sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalem maxaa yeele waa masjid oo kale masjid oo kale weeyaan laakiin laysa min jamiic aljawaanib dhan walba masjid oo kale kama ahan laakiin dhankan muxua ah in gaalada aynan dhex joogin waa baydat alislaam islaamka salligiisii kacbadii ay ku taallay masjid nabi uu ku yeelay calayhi marka khasaa'is badan ay kaga duwantaa meelaha kale weeyaan baabu qatli jaasuus qofka jaasuuska in la dilo ayuu baabkan u baab yahay xadiid sideed boqol iyo ibn lakac waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda qaal wuxuu yidhi salama ata nabiya nabig waxa u yimid sal slm caynun jaasuus ayaa u yimid caynka macaani badan bay xambartaa dahabka khaaliska waa la yidhaahdaa isha biyaha waa la yidhahdaa caynta caadiga waa la yidhahdaa jaasuuska waa la yidhaahdaa waxaa weeyaan macaani badan ay carabtu isticmaashaa halkan waxaa loola jeeda marka jaasuuska ana nabiya nabigana sal slm ata nabiya nabig waxa u yimid sal slm caynun jaasuus baa u yimid oo min almushrikiina mushrikiintii reer marka ka mid ah wa huwa nabigana fii safarin amaba mushrikiinta guud ahaanba mid ah, ata nabiya nabig wa sl sl caynun jaasuus baa u yimid oo min mushrikiin mushrikiinta ka mid ah wa huwa nabigana fii safarin safar ayuu ku sugnaa fa jalasa wuu fadhiistay cinda asxaabihi nabigiisa nabiga asxaabtiisa agteeda agtooda ayuu fadhiistay yataxadau isagoo sheekayni ama sheekaysani uma intaa kadib infatala wuu laabmay wuu rogmay oo fa qaala nabiyu wuxuu yidhi sal sl nabigeena wuxuu yidhi utlubuuhu war ninkaa raadiya oo hala jiriyo waqtuluuhu kadibna dila weeyaan intaad doontaan kadaba tagtaan dil ayuu nabig yidhi sal slm faqataltuhu waan dilay fanafalahu kadibna waxaa fanafalahu kadibna wuu siiyey salabahu hubkiisi iyo labiskii uu watay ninkii la dilay jaasuuska ahaa wuxuu siiyey ninka la yidhaha nabigeena ala sl slam salama ibn akc ayuu nabigeena siiyey ala sl slam xadiidkan nabigeenna calayhi salatu salaam wuxuu caddaynayaa qofka jaasuuska ah in la dilo ayuu nabigeena cadaynaa sala allahu calayhi waali wasalam waana xadiidku waa cadyahay laakiin jaasuuska hala dilay yaa dili weeyaan jaasuuska dilkiisa nin walba uma banaano ma qof walba oo jaajuus inuu qofkan ya ogaado miyaa dili kara waa maya weeyaan qofka hadduu oo zaanin muxsin u yahay qof kasta oo arka miyaa dili kara dhagax ku dili kara waa maya weeyaan qofka tuuga qof kasta oo arka miyaa gacan ka goyn kara waa maya weeyaan arrintaa marka waa arrin khatar ah oo loo baahan yahay in iftiaat aan la samaynin khalad aan lagu dhicin qadiyadaas waad aragtaan ninkaas waxaa lagu dilay jaasuuska ahaa biamri nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasallam nebi muxamed maxkamadiisa ayaa ka soo fushay in ninka la dilo inuu jaasuus yahayna waxaa ku caddeeyey shaki waxaanan lahayn in nabigeen loo waxyoolay calayhi salaatu wasalaam waxyi ayaa ku yimid maadaama waxyi ku yimid nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam amar uu ku bixiyey sidaa ayaa lagu dilay maxkamadda nebi maxamed ayaa muxuuaha xukuntay marka qofka in la yidhahdo waa jaasuus laiska dilo ama afraaddeenna qof kasta uu mxuu ah qofki wax ku tuma uu yidhahda hebel waa saas hala dilo arrintaa waxaa ka dhacaysa fitna cadiim fitna aada weyn oonan muxuuah la shari karin oo dhibaatadeeda cid walba ay gaaraysa ayaa ka dhacaysa maxaa yeele qofkii laba isqabtaanba wuxuu leeya intaa jaasuus weyn waan dili ama wuxuu dhihi kan wuu dhilaysta dhagax baa lagu dili ama kan waa saariq waa tuug gacantaa laga jari waxay noqonaysaa marka arrin khatar ah oo runtii ummadii iyo diintii iyo muxuu noloshiba fasaad aad weyn u keento marka qadiyadda ayada ah xuduudda fulitaankeeda waxaa iskala qofka mas-uulka oo madaxda ah oo muslimiinta madaxdu ah oo manco iyo awood lah oo ummaddii ay u regaysan yihiin insaxa tacbiir oo ummaddii maamula ayaa iskala weeyaan laakiin wadaadku intuu meel istaa kadib inuu yidha xad baan fulinaya ummaddiina xataa amnigooda uusan kafaara qaadi karin waxba uusan qaban karin ta ayada waxaa weeyaan gafafka aadka u badan oo dhaca oo diintii lagu jara habaabina ayay ka mid tahay weyaan xuduudda waxaa iskalah qofka madaxda ah suldo iyo awood lah manca lah ciidan lah dowlad taagan lah ummaddii ay hoos harsanaysa qofkii loo xadka dartii loo fuliyey xataa uu badbaadi karo waxyaaba badan baa muxuu ahaa loo baahanya in la eego laakiin qofka in la yihahdo waa muxuu ahaa jaajuus wayaane muxuu ahaay birtaa laga asli sida biryahan socoto waxaas wax diinta ilaahi subxana wa tacala ku qotoma ma ahan in la helo cid madax ah oo muslimiinta madax u ah oo muxuu ahaa manca iyo awood lah kadibna xuduudii fulin karta in la hela weeyaan wa muslim imaam muslim laftigiisa wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi ninka la salaam ibnu akwac hazownaa waan duunlay maca rasuulilah nabiga alla la duunlay sal l slam hawaazina niminka reer hawaasin ayaan u duunlay xaggood ama kuwaas xaggoodaan u duunlay fa baynaa goor naxnu annaga natadaxaa aan qadaynayno maca rasulilah rsulka ala maciisa aan la qadaynayno sal l slam id jaa rajulnin baa u yimid ayaa yimidda id jaa idtan waa fujaa'iyadii id jaa markiiba waxaa yimid rajulnin baa yimid calaa jamalin riti dushii saaran axmara ee casaan ama madow ama guduudan fa anaakhahu kadibna wuu tujiyey ritiga ayuu fariisiiyey uma intaa kadib intasaca wuxuu muxuu aha soo siibtay dalaqan xerag ayuu soo siibtiyey soo siibtay xerag soo siibtay xaguu ka soo caynkiisa ayuu kasoo siibay caynka awrta muxua dhexda lagaga xira ama dameerka halkaas ayuu xera kala soo baxay weeyaan faqayada bihi wuxuu ku xiray marka aljamala ritiga ayuu ku xiray uma intaa kadib taqadama wuu soo dhaqaaqay yataqadaa ama wuu yimid yataqadaa isagoo la qadayna yataqadaa isagoo qadayna maca alqowmi saxaabadii isagoo la qadayna ninkii markuu ritiga dabartay xirtay ayuu kadibna soo baxay oo saxaabadu yimid kadibna qadada ayuu dhinac kala galay wajacala kadibna wuxuu gudagalay ninkii asaga ahaa yanduru inuu eeg eego wax fiirfiiriyo wey ama wax fiiriyo wa fiina anaga dhexdanaga waxaa ahaatay dacfatun tabardara badan ayaan qabnaa tabardara ayaan nahaysa weeyaan iyo waraqatun dabacsanaan iyo yari oo ku sugan fi dahri geela aan wadanay awrta aan wadanayna cata iyo kuwa xanuunsan iyo kuwa tabar daran iyo aad baa u liidanahay marka dagaalka lagu jirana oorta iyo fardaha iyo howlaha la wato waa inay xoog yeeshaan oo wax muxuu aha tayala ay noqdaan annaga tayala-aan iyo tabardari ayaa naga muuqatay wa bacdunaa barkanaga mushaatun looba lugeynanaba maba wadana gaadiid aan fuulna maba haysana weeyaan id kharaja isla markiiba kharaja uu baxay yashadu isagoo ordi ord ayuu markiiba ninka ku baxay fa wuxuu yimid isagoo ordi jamal oritigiisa u yimid fa wuxuu ka furay ama ka sii deeyey qaydahu xeragiisii uma intaa kadib anaakhahu wuu tujiyey fariisiyey wa qacad calayh wuu ku fariistay ritig ayuu ku fariistay fa ahaarahu kadibna ritig ayuu kiciyey fashtada kadibna bihi fashtada waxaa la orday bihi isaga aljamalu ritigi ritig ayuu marka hal mar si xawaalo iyo xoog lah ayuu ku kici wayaan ku dhaqaajiyey ayb faatabacahu waxaa daba dhigtay amar raacay rajulu nin baa ku daba dhigtay calaa naaqatin hal dusheed saaran warqaca ee muxuuah madow iyo cadaan isku jira barabarana hal muxuu ahaa madow iyo cadaan isku jira taqriiban midabkeeda uu yahay nin saaran ayaa daba dhigtay ninkii weyaan oo daba orday fa ana nacam uma intaa kadib qaala salamat wuxuu yidhi qaala salamat salama wuxuu yidhi imnaakaca wa kharajtu anna waan baxay ashtadu anaa ordi shalama waa taqaana waa ninkii khudha waana ibnulakwac dhihi jiray oo geeli nabigeenna calayi sala slam oo la dhacay waa nin ka daba tagay oo qolyihii qaabayna mid uu dhaawacay wax alla waxaysteen kasoo wada daadiyey kadibna isagoo muxuu ahaa saxaabadii ay ka daba yimaadeen isagoo muxuu ninka dhan jibiyey radia allahu tacala anhu nin aad u orod badan ayuu ahaa geesini ah nacam oo weliba ragga eh, ramyiga iyo tuuritaanka iyo leebabka aad ugu dheereeyo wa kharajtu ana waan baxay ashtadu ana ordi fa kuntu waxaan ahaa cinda waraki naaqati hasha dhinaceeda ayaan ahaa weeyaan waraka waa qaybtan dambe hasha ayaan ahaaday markiiba waan booday hasha ayaan dhinaceeda damba ayaan gaari weeyaan ninka ceersanaysay uma intaa kadib taqadamtu waan hormaray oo markiiba hasha waan dhaafi weeyaane xataa kuntu ilaa aan ka ahaado cinda waraki aljamal ninka u watay uu saarnaa ilaa aan mxua qaybtiis dambe aan kaga aado weeyaan oon ka gaaro uma taqadamtu kadibna waan hormaray oo orodkii ayaan mxuaa sii labalaabay xataa ahadtu ilaa aan ka qabto bikhiaami aljamal ritiga hogaankiisa ila aan ka qabto weyaan dhab ritiga hogaanku uu muxuuha ninka saamay ritigii ayaan hogaan ku dhegay radia allahu tacala anhu fa anakhtuhu kadibna ritiga aan tujiyey ayaan fadhiisiiyey falamaa wadaca markuu dhigay rukbatahu jilbi eh, rukbatahu jilbi eh, jilibkiisa ritigii fi lardi arrada uu dhigay ikhtaradtu waxaan la soo baxay sayfii sayftayda la soo baxay fadarabtu waxaan ku dhuftay muxuuan ku garaacay ra'sa rajuli ninkii muxuu ahaa ritigi saarnaa madaxiisa ku dhuftay weyaan fanadara markaasuu duulay madaxii axag ku dhacay weyaan uma intaa kadib ji'tu waxaan la imid biljamaali ritiga aquudu ana hogaamini calayhi dushiisa waxaa ada ritiga raxluhu heeryadiisa iyo wasilaaxuhu ninka hubkiisii ayaa saaran weeyaan fastaqbalanii rasuullah nabiga alla iga hortagay sal sl iga hor yimid iyo wannaasu saxaabadiina macahu ay nabiga la jiraan ay iga hor yimaadeen fa qaala wuxuu yidhi man qatala arajula ninka yaa dilay qaaluu waxay dhaheen ibnu lakwac salaam lakwac yaa dilay lahu isaga salabuu hubkiisa iyo labiskiisa ajmacu dhammaantii seefti iyo warmihii iyo ninka wax alle wuxuu watay iyo muxuu dharkiisa iyo boorsadiisa iyo ninkaas intii asaga khaaska u lahaa ninkan ayaa muxuuha salama ayaa iskale ayuu nabi yihi sal alla ly slam baabu wasiat alimaami imaamka dardaarna u dardaarma ayuu baabkan u yahay biaadaabi aljihaadi jihaadka aadaabta uu leeyahay inuu ragga mujaahidiinta u dardaarmo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka siddeed boqol iyo lix iyo sagaashanaad can buraydata waxaa laga wariyey qaala wuxuu burayda kaana rasu a sal slm idaa amara hadduu amiir ka yeelo amiiran amiir calaa jeyshin ciidamana uu amiir ugu yeelo aw sariyatin ama gaadiilo waa ciidanka yar weeyaane awsaah wuxuu u dardaarmi jira nabiga fii khaasatihi khaasadiisa isaga gooni ahaan uula dardaarmi jiray inuu allaka subxana wa tacaala ka baqayo gooni ahaan uga dardaarmi jiray oo cibaadadiisa iyo allabaqitaankiisa iyo u xoojiyo awsaahu nabigu u dardaarmi jiray fii khaasatihi gooni ahaantiisa bitaqwa allah alla inuu ka baqa waman macahu dadka la jira oo min almuslimiin muslimiintana khayran inuu khayr muxuu ahaa u fala khayrna kula dhaqma iyuu nabiga u dardaarmi jiray uma intaa kadib qaal nabigeen wuxuu yidhi uqzuu warduulaay bismi illaahi magac ku duula fii sabiili illahi jidka allana ku duula qaatiluu la dagaalamo man kafara qofka ku kufriya billahi alla weyne uqzuu warduulaay walaa taquluu ha khiyaamina walaa taqdiruu ha ballanfurinina walaa tamuluu ha suura oo qofka marka la dilo in muxuu gacanta ka jar muxua garabka ka jar isha ka duleeliy oo caloosha waxyaabahaas ayaa tamiilka la yihahda weyaan walaa taqtulu hadilna walidan anug yar hadelina ilmaha yaryar halaynina weyaan nacam waidaa laqiita haddii aad la kulanta cadowaka cadowgaada oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid a ah, fadcuhum waxaad ugu yeertaa ilaa alaai khisaalin saddex arrimood aw khilaalin ama saddex arrimood ugu yeer isku mid weeyaane fa ayatuhunna midoodii maa ajaabuuka ay kugu ajiibaan faqbal ka aqbal minhum ayaga oo ku facanhum ka reebtom oo waxba halaynin weeyaan oo hala dagaalamin uma intaa kadib udcum ugu yeer ila alislaam islaanimada fain ajaabuuka haddii islaanimada ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal wa kufa canhum ka reebto weyaan uma intaa kadib udcuhum yeer ila taxawul inay ka wareegaan ay wareegataan oy ka soo wareegaan min daarihim daarta ay degan yihiin ilaa daari lmuhaajiriina muhaajiriin daartooda haddii marba ay iimaanka ay qaataan dalabka labaad ha noqdo muhaajiriinta daarta ay deganaayo madiina usoo haajira inaad tirahdo weeyaan fain abow haddii ay diidaan an yataxawaluu inay soo wareegaan minha meeshii ay degnaayeen ay ka soo wareegaan faqbirhum waxaad u sheegtaa annahum ayaga yakuunuuna inay ahaan doonaan ama ay noqonayaan ka acraabi muslimiina muslimiinta reer baadiyahooda inay noqonayaan weyaan yajri waxaa ku dareera oo ku socon doona calayhim dushooda xukmullah xukunka alle alladii kaasuu yajri ku dareera cala almuminiina muminiinta walaa yakuunu lahum uma sugnaada oo qeyb kuma yeelanayaan fi lhaniimati haniimada iyo walfayi iyo fayga shayun shay haniimada waxaa weeyaan waa kan dagaalka iyo hubka lagu soo helay faygana waxaa weyaan iyadoon mxuu ahay farda iyo ciidan iyo waxba aan la kicinin kan allah subxana wa tacala muslimiinta soo gacangeliyo weeyaan sidisi qolyihii ree bani nadiir maalkoodii oo kale walaa yakuun lahum uma sugnaado fi lhaniimati haniimadii walfayi fayga shayan shay kuma yeeshaan weeyaan ilaa an yujaahiduu inay maa maca almuslimiin muslimiinta macooda mooyaane fa inhum ayaga abow haddii ay diidaan fasalhum weydiiso aljizyata inay cashuur bixiyaan jizye inay bixiyaan weyaan fainhum ayaga ajaaboog hadii ay kaa yeelaan faqbal minhum ka aqbal oo kufa canhum ka reebtoma hala dagaalamin wayaan fa ayaga abow haddii ay diidaan islaanimo iyo hijro islaanimo iyo jizya midna ay diidaan fastacin kaalmayso bilaahi alla kaalmayso waqaatilum la dagaalam waidaa xasarta haddii aad hareerayso ama aad muxuu ahaa go'doomisa ahla xisnin dad dhufay u saaxiiba xisniga waxaa weeyaan koleyba waad ka arki kartaan dadka madiine iyo meelo badan xusuun ayaa waxaa la sameeyaa magaaladan ama xaafadan isliib waxaa lagu wareejinayaa derbi aad u dheer ayaa lagu wareejinaya oo dhagxaanta halka dhagax baa laga yaaba inuu ka weyn yahay miiskan labadii ayaa muxuu bulkeeti loo dhigaya marka meeshii dhanba waxaa laga dhigayaa meel meel loo samar aanan lahayn xilliga horena dee madaaficdan iyo diyaaradahan iyo taangiyadan iyo waxaan ma jirin waxaa lagu dagaalama warme iyo seefe iyo wax noocaasa iska ahayeen marka kadibna meelo yaryar ayaa laga duleelinayaa halkaas ayaa marka falaalaha laga soo tuuraya laga soo gami xisniga isaga marka sida uun lagu qaban jiray waxay ahayd in inti la godoomiye muddo kadibna biyihii iyo dadka ay ka goaan aan kadibna saasay isku dhiibaan ama ay bannaanka usoo baxaan ay dagaalamaan saas ayaa la yeeli jiray markaasaa nabigan wuxuu yidhi sal l slm aad go'doomisa ahla xisnin dad dhufays kan weyn kan ay sheegayn ama xadiidku nabiga shega alai sl slam ay doonaan an tajcala inaad yeesho ay kaa doonaan an tajcala inaad yeesho lahum ayaga dimat allaahi ballanta alle iyo wa dimata nabiyihi nabigiisa sala allahu calayhi waali wasalam ballantiisa inaad alla ballan ugu qaado ood ballanta alle iyo ballanta nabiga ayaan muxuu ahaa aan ku ballamaynaa ay kaa dalbadaan falaa tajcal hayeen lahum ayaga dimat allaahi ballanta alle walaa dimata nabiyihi nabigiisa muxuu aha ballantiisa ha siinin weeyaan maxaa yeelay walaakin warka lagu laabay cafwan ijcal ya lahum ayaga dimataka adi ballantaada iwa dimata asxaabika asxaabtaada kula socota ballantooda sii weeyaan maxaa yeelay fa inakum adinka an tukfiruu inaad ballanburisaan dimamakum ballantiinna iwa dimama asxaabikum asxaabta adig kula socota ballantooda aad burisaan ayaa ahwanu ka fudayd badan min an tukfiruu inaad muxuu ahay burisaan dimat allahi dimada alle iyo ballanta alle iwa dimata waxaad kula ballantay inaad si yeelataan ilaahay ballantiisaan idin siiyey ballanta nabigeenaan idin siiyey sal l slm ayaa tihi kadibna waxbaa isbedelay xaalad baa halawd waxbaa qarrimay arrintii waxay noqotay marka sidii aad ku ballanteen si aanayna waxu dhacaan marka inaad alla ballantiisa burisaan waxaa ka dhib yar oo ka dembi yar oo ka waqci yar in adinka oo bashar oo hogafaysaan in ballantiinna ay burta ayaa ka dhib yar lidaalika ballanta aad bixinaysaan yayna noqonayn tii allah subxaanahu wa tacaala haasatan xilliga dagaalka lagu jiro wax dhib badan wax badan baa isbedelo hawlo badan oo lagu talagelinaya iska dhacan weyaan waidaa xaasarta haddii aad go'doomisa ahla xisnin dhufays dad u saaxiib ah oo fa araaduuka ay kaa kaa dalbaan ama kaa doonaan an tunzilahum inaad dejiso calaa xukmillah xukmiga alle xukunka alle aad tira inaad ay kusoo degaan oy kugu waafaqaan ooy isku dhiibaan ay kaa dalbadaan falaa tunzilu ha kusoo dejin oo isku dhiibin calaa xukmin la xukunka alle walaakin warka lagu laabay anzilun kusoo deji calaa xukmiga xukunkaada maxaa yeeley fa inaka adiga laa tadri ma ogid atusiibu inaad haleelaysid xukmallahi xukunka alle fiihim ayaga am la inaadan asiibayn oo haleelayn ma garan kartid saas ayuu nabigeena cadday sala allahu aleh ali waslem inta waxaa la ilaalinayaa xukunka allah inaan meel looga dhicin inta waxaa la ilaalinayaa ballanta allah inaan meel looga dhicin weeyaan baabu lqaaidi baabun alqaa'idu ninka madaxda oo ciidanka wato yatafaqadu wuu ka warhaynayaa jundahu ciidankiisuu ka warhaynaya oo qofkii maqan qofki dhinta qofkii dhibooda qofkii dhaawacma qofkii muxuu ahaa la waayo wamaa ilaa dalik inuu ka warhaya ayuu baabkan ubaabiya weyaan xadiid sideed iyo todoba iyo sagaashanad can abi barzata alaslami waxaa le radia allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sal slem kaana wuxuu ahaaday fii maqzan dulaan ayuu nabigeena ahay sal slem dulaan ayuu ahaa uu ku sugnaa oo lahu isaga sugnaaday fa afhaa wuxuu soo celiyay allahu alla weyne calayhi dushiisa xoolo badanaad ilaahi subxana wa tacaala nabiga iyadoo dhibaato badan ay dhicin oon dagaal iyo waxba ay dhicin aad ilahay xoolo kusoo celiy ama haniimadii lafteeda laftigeedaaba la helay weyaan fayga mararka qaar haniimaa loo adeegsada fa qaala wuxuu yidhi nabigeena liasxaabi saxaabadiis wuxuu yidhi hal tafqiduuna miyaad weynaysaan min axadin qof miyaad weyseen qof aadan arkin oo idin muuqan miyaa jira qaala waxay idhi nacam haa iyo fulaanan hebel iyo fulaan hebel weyaan uma qaala wuxuu hal tafqiduuna miyaad muxuuha weynaysaan ama ad jeedin min axadin qof qalu waxay nacamha fulana wafulan wafulan hebel iyo hebel iyo hebel uma qal tafqiduuna miyaad weynaysaan ama weydeen min axadin qof miyaad weydeen qaalu waxay yidhahdeen la intii ay marka waayeen way mxuu aha sheegan weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu slaam laakinii aniga afidu waxaan waay waxaa afqidu waxaan waayey ama aan ii muuqanin julaybiiban ninkaas julaybiib la yidhahda ayaan waay weeyaan radia allahu tacala an arda fatlubuu ee soo barbaara fauliba waa la raadin fi lqatla dadkii la laayey ila marka digaal u dhaca muminiintana dad baa ka shahiidi gaalana qaar baa laga layni wayaane fauliba waa laga soo doonay fi lqatla kuwii la laayey fawajaduuhu way heleen ilaa janbi sabcatin toddoba dhinacood qad qatalahum isaga uu laayey toddoba nin oo isaga kasoo horjeedo toddobadii dhulka dhigay ayaa muxuu ahaa ay ku arkeen weyaan uma kadibna qataluuhu ayagana ay dileen fa ata nabiyu nabiga wuu yimid oo wuxuu yimid julaybiib fawaqafa caleyhi wuu dul istaagay faqala wuxuu yidhi qatala wuxuu dilay julaybiib sabcatan toddoba ayuu dilay uma intaa kadib qataluuhu way dileen haada julaybiib oo ninkaana minii aniga ayuu iga mid ahaaday wa ana anigana minhu asagan ka mid weyaan camalka uu sameeyey iyo hawshaan waa shaqadaydi weyaan shaqada u qabtay waa shaqadaydi anuu iga midi anna asaan ka mid ah weyaan hada minii wa ana minhu qaala nabiga wuxuu saaray calaa saacidayhi labadiis saaray laysa lahu ma sugnaanin ilaa saacida annabiyi nabiga labiisa dhudhun umbaa saas looga hay weyaan wax kale oo qabasho kale ma jirin cid kale lama qabanin weyaan qaala wuxuu fa xufira lahu god ayaa loo qoday io qabri fa wudica waxaa la dejiyey fii qabri qabrigiisa ayaa la dhigay walam yadkur muusan sheegin haslan dhaqitaan oo dadka muxuu ahaa shuhadada xaaladooda iyo xuunkooda waad garanaysaan weyaan baabun laa tamanaw hata mxuu oo ha jeclaanina liqaa alcaduwi gaalada inaad la kulantaan ha jeclaanina oo ha dhararsanina weyaan baabka ayuu baab yahay xadiid sideed boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can saalim bin abi nasr waxaa laga wariyey mawlaa cumar cumar muxuu ahaa u xureeyey ibnu wa kaana wuxuu ahaaday ninka la yidhaahdo saalim ibn abi nasr kaatiban kaatib ayuu ahaa naam can saalim ibni nasr waxaa laga wariyey mawla cumar ibnu cubaydillaah wa kaana wuxuu ahday kaatiban nin kaatib ayuu ah oo lahu isaga wax u qoro wuxuu wax u qori jiray ninka la yidhahdo saalim ibni nasr ayaa cumar ibnu cubaydillah waxuu qori jiray fa qaala wuxuu yidhi kataba qaala wuxuu yidhi kataba waxaa usoo qoray ilayhi cumar ibnu cubaydillaahi waxaa usoo qoray cabdullaahi ibna abi awfa ninka cabdullaahi ibna abi awfa la ayaa usoo qoray fa qara'tuhu waan waraq buu soo qoray waraqdiiaan ariyey saalimka ayaa muxuu kaatib ahaa wax qori jiray qoraal iyo aqrinba lahaa kadibna qoraalka uu soo qoray ayaanu ariyey waraaqdii usoo qoray cabdullahi bin abi awfa muxuu soo qoray ina rasuula rasulka ala sal slm fii bacdi ayaamihi maalmihiisa iyo waqtiyadiisa qaarkood allatii taasoo laqiya uu la kulmay fiiha iyada gaalada uu la kulmay intadara nabigu u sugay xataa maalat shamsu qoraxda ila ay ka leexato weeyaan ilaa qoraxda ay ka leexata ayuu nabiga sugay oo qoraxda ay dhankan qoraxdha xaggeed aadda weeyaan oo duhurkii laga dhaafo uma qaama uu istaagay fi dadka khaiiban xaal u yahay mid khudbeeya qaala wuxuu yidhi nabigeenna ayuhannaasu ardadow laa tatamannow ha mxuu ahaa jeclaanina oo ha tamanina liqa'a alcaduwi cadowga inaad la kulantaan wasalu llaha alla weydiista alcaafiyata badbaado weydiista weyaan inuu badan badbaadiyo alla weydiista fa idaa laqiitum haddii aad la kulantaan fasbiruu war sabraay waclam waxaad ogaataan ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda hoostooda inay ahaatay weeyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi nabigeena allaahuma allahyow munzil alkitaab kitaabka allihii soo dejiyow wa mujriya asaxaab daruurta allah socodsiiyow wa hazima alaxzaab isbahisi kii jibinamxuuaha kii jibinayow hizimhum rabbiw jabi wansurnaa noo gargaar calayhim dushooda saasuu nabigeena yidhi alayhi sl marka qofka inuu muxuu ahaa baabkaas cadowga inuu la kulmo inuu tamaniye maaha laakiin haddii ay dhacdo in la kulmo qofka inuu sabra ayaa nabigeen uu fara sala allahu caleyh waali wasalam baabun damu man maata qofkii dhinta ee caay la caayo amaba eedayn la eedayo oo walam yuza walam yaqzu aanan duulin qofkaas ayuu baabkan u baabiyo weyaan qofkii iska dhinta isagoonan duulin ama duulaanka aan ku fikirin qofka asaga ah eedayn iyo la dhaleecay ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal iyo sagaashanaad can abi hurayraa radi allahu taala anu arda qal wuxu l abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slam man maata qofka dhinta oo lam yaqzu aanan duulin oo lam yuxadid aanan u sheekaynin bihi isaga duulaankaas nafsa nafsi aan ugu sheekaynin maata wuu dhintaa calaa shucbatin gobol oo min nifaaqi munaafiqnimo ayuu ku dhintay ayuu nabig ala sl slam baabun man xabasahu lcudru cudurka qofku u xabisa can ilqaswi duulaanka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sagaal boqolaad walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin can anas bn malikin waxaa lgu radi allahu tacala anu arda ana rasuula rasulka al rajaca wuu laabtay min aswa tabuka duulaanka tabuuk ayuu kasoo laabtay nabigeena calayhi slat fadana wuxuu u dhawaaday nabigeena min almadiinati magaalada madiina faqala wuxuu yidhi ina bilmadiinati ayuu ku sugnaaday madiina ina bilmadiinati magaalada madiina ayuu ku sugnaaday ay ku sugnaadeen cafwan aqwaaman qolayaal maa sirtu ma socotaan masiiran socod sirtu maadan soconindheh masiiran socod walaa qatactu maadan goynin waadiyan waadi maadan goynin ilaa haddii aad samaysaan inta ayada kaanu waxa ahayn macakum maciina oo waa idinla jireen weyaan qalbi ahaan iyo niyad ahaan iyo rabid ahaan ay idinla jireen qaaluu waxay ya rasuul wahum bilmadiina ayagoo magaalada madiina jooga miya qaala wuxuu yidhi wahum bilmadiina ayagoo magaalada madiina jooga in jireen weyaan xabasahum alcudru cudur ayaa xabisay saasuu nabigeena cadiyey sala allahu alay waslem baabun fadlu man jahaza haaziyan qof duulaa qofkii diyaariyo oo diyaargaraya fadli uu leeyahay ow khalafahu ama u dabamaro oo ugu dambeeya bikhayrin reerkiisii muxuu aha khayr ugu dambeeya ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiid sagaal boqol iyo koobaad can zayd bni khaalidin waxaa lg radi allahu tacala anhu arda ana rasuula rasuulka ale sala allahu calayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi man jahaza qofki diyaariyo haaziyan qof duulaa diyaariyo fii sabiila jidka alla ku diyaariyo faqad hazaa wuu duulay wayaan waman khalafa qofkii ugu dabamaro qof haaziyan qof duulaa fii sabiili illaahi bikhayrin wanaag ugu dabamaro reerkiisa e faqad hazaa wuu duulay saasuu nabigeenna cadayna sala allahu caleyh waali wasalam baabun fadlu nafaqa nafaqada fadliga fii sabiila jidka alla wax lagu nafaqeeya ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid sagaal boqol iyo labaad can abi mascuud waxaa lagu ansaari radi allahu tacala anu arda qal wuxu yidhi ja'a rajulun baa yimid binaaqatin hal ayuu la yimid makhtuumatin sanka laga duray geela waa taqaanaan sida qaalibka waa la qamisaa oo meeshaan muxuu ahay sanka dushiisa ayaa xeraga sa iyo qoorta la iskula xiraa mararka qaar waxaa dhacda laakiin in sanka laga duro dacayna waa la marka khamiga waa sandurka taqriiban mana aqaan habka mxuu ahaa geela dee saas ma la yeela horta geela sankaba laga duro <laughs> ya khiyaaray geeleydi ma laga duraa a a aad iyo aad <laughs> shaase wuxuu leeya reer beledkaan geel aqoonin ayaa san ka duleelya <laughs> ayib an abi mascuud waaa laga war ansaari radi allahu taala qa wuxu abi mascuud ja'a rajulni baa yimid binaaqatin hal makhtuumatin sanka laga duray faqaala wuxuu yidhi hadihi tanaytu fii sabiila jidka allayahashaan nabi allow ayaan waxaa weeyaan aan u bixiyey faqala rasul wu sl slm laka adiga biha laka adiga ayuu ku sugnaad biha ayada sababteeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama sabcumiat naaqa toddoba boqoloo halaad weeyaan kulluhaa dhammaantood makhtuumatun sankaasa ugu duran yihiin ayaa lagu siin doonaa ayuu nabigeena cadday sala allah alay falahu khayru minha ay cashru amhaaliha xadiidkina waxaa wey ilaa sabcu miati dcf ilaa todoba boqol oo laalaab weyaan labada isu raadiye camal kastoo wanaagsan oo khayr loola doona waa saas weyaan baabun mushaarakati nisa haweenka inay ka qayb qaataan filjihaadi jihaadka ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol laakiin qeybta ayaga ku aadan iyo wixii awooddooda ay qabanayaan weyaan xadiid sagaal boqol iyo saddexaad wacan rubayi binti mucawadin qaalat waxay tii rubayi kunaa waxaan maca nabi nabiga alla jirn sal slam nasqi kuu waraabiyo oo dadka dagaalamaya waraabin jirnay wanudaawi waxaan dawayn jirnay aljarxa dhaawaca wanaruddu waxaan mxuu ahay usoo celin jirnay alqatla dadka mxuu aha la dilay oo dhintayna oona soo laaba jirnay almadiinata magaalada madiina howlahaas ayaan qaban jirnay ay leedahay radi allahu tacala an ardaa caaishana maalintii uxud ayaadna saasoo kale ka sheekaynaysaa xadiid kale baabun fadli lghaswi duulaanka fadliga ule fi lbaxri baada lagu duula ayuu baabkan u baabyahay xadiid sagaal boqol iyo afaraad waan malik waxaa laga wariyey radia allahu tacala qaala wuxuu yidhi kaana rasuulka alle wuxuu ahay sala allahu calayhi waali wasalam yadkhulu mid gala calaa ummi xaraam ummi xaraam ayuu u geli jiray binti milxaan milxaan muxuu gabadhiisa ahayd fa nabiga ay quudin jirtay cunno ay nabiga nasin jirtay sal l wa kaanat waxay ahayd ummu xaraamin gabadh ummu la yihahda taxta cubaadat ibni saamit saxaabigaas cubaadat ibni saamita ah, ee xaasu ahayd weeyaan radia allahu tacaala fadakhala calayha waxaa u galay alayha rasu rsulka alla u galay sal slm faadcamat way quudisay wa jacalat waxay guda geshay taflii inay barbaarto ra'sahu madaxiisa xadiidkan waa taqaanaan sooma ya waa xadiidkii cajaaibta badnaa ya waa xadiidkii sheekha markuu ka hadlayey uu yidhi ilaa muxuu ahaa sagaal masdar oo masaadirta axaadiista iyo sideed masdar oo masaadirta kutub lua ah ayaan intaba ka baaray kadibna dhammaanna waxay ku iطbaaqeen gabadhaas umu xaraam waxay nabiga calayhi salaatu salaam madaxiis ka baaraysay inuu hal shay ahaa baarbaaritaanka ay samaynaysay marka waxaa weeyaan wixii ka dhacayna waad ogsoontihiino <laughs> meesha lala aaday mogta mishkiladda qofka hadduusan xaq rabin wax walbo iska sheegi alaa ina almumina muljam alaa ina almumina muljam alaa ina qofka muminka waa qof muxuu af xiran cofkiisa wax kuma sheegi kara laakiin qofka cawrageed hadduu noqdo oo wax alla wixii cafkiisa muxuu aha uu raba uu ku sheega qalbigiisa wuxuu kuso dhac uu ku sheega laba tirsan kartid marka adig hadda muxuuah qof qaawan oo muxuuah dharka iska tuuray oo halkan taagan oo muxuu ahaa dhoobo iyo wasaq isku sayra ma ag kartaa mararka qaar saasay noqona xaqiiqatan mararka qaar in layskaga caamuso waxyaabaa qaar ayaa qasab kugu noqona xadiidka waa kan wuu cad yahay meel kale looma hayo xadiidka waa waadix meel haba yaraatila la aadi kar lama arka kastaba maca dalika qofka la taagan yahay nabigaad caysay ood ka sheegtay inuu jirow ahaa warcaananka ragxgeed wax wada wax wax soconaa maaha ayib marka wa kaanat waxay ahayd gabadh fadakhala calayha nabiga alla u sogala sl slm fa acamat wa jacalat waxay gudagesh tafli inay barbaarta rasahuma nabiga madaxiisa alai sl slam fanaama rasul rasuulka al ayaa waxaa weeyaan jiiftay oo saaxday uma intaa kadib istayqada wuu baraarugay soo kacay wahuwa yadxaku isagoo qosli ayuu soo baraarugay qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi wamaa yudxikuka yaa rasuula allah rasuulka alw maxaa kaa qosashiiyey qaala wuxuu yidhi naasun dad oo min ummati masalada meesha ku jirta marka waxay tahay gabadhaas um xaraam mintu milxaan maxay ahayd nabigeenna calayhi salaatu salaam ma walaashiisay ahayd waa maya dabcan isku nasab maahan maxamed bin cabdillaahi iyo um xaraam mintu milxaan wa haye intay marka say ku barbaaraysaa culimada masaladan masale ay ka wada hadleen weyaan culimada qaar waxay idhahdeen arinta ayada khawaas waxyaabaha nabiga khaas ku ay ka mid ahayd alai slam nabiga khaas ku ahaa ayay kamid mid ahaydoo waxaa weeyaan aayaddii qur-aanka ahayd annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum waxaa jirta marka wa huwa abun lahum waxaa weeyaan waa aayad la nasakhay mansuuqa Eh, waana xadiiay ku sugan tahay oo saxaabada ayaa mxuu aha soo naqlinayaan marka waxaan kala jeedaa maadaama uu aabba u yahay haweenkiina ay ummahaat lmuminiin muminiintana ay hooyo u yihiin dhib ma lahay qaar leeyihiin laakiin sida muuqato oo raajixa walcilmu cind allahi caza wajal waxay ahayd ummi milxaan habaryar ayay nabigeenu ahayd sala allahu alayh waali wasalam xaggey habaryar uga ahayd min jahat alradaaca nuujinta nabiga gabdhihii nuujiyey iyo celihii nuujiyey ay marka walaalo ahaayeen halkaas ayaa marka maxramnimada halkaas ay ka timid weyaan halkaas ay ka timid waalcilmu cinda allahi caza wajal waalcilmu cinda allahi caza wajal nacam fanaama rasul rasulka ala wusa sal ll slam fastuma stayqada wuu soo baraarugo agga soo qosli qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi wamaa yudxiku kanabelo maxaa ka qosi yaa rasuulahi qala wuxuu yidhi naasun min ummati ummadaydi ka mid calay lii bandhigay ghusaatan ayagoo muxuu ahaa duulaan ah fii jidka alla duulaan ku ah weeyaan ayagoo muxuu ahaa saaran fabaja hada albaxri baddaan dusheeda amaba bartamaheeda weeyaan muluukan iyagoo boqoraha cala alasirati sariiro saaran weeyaan aw mila almuluuk boqoroo kale cala asirati sariiro saaran shaka isxaaq isxaaq oo ruwaadda xadiid ka mid ah ayaa shakiyey qaalat waxay tihi faqultu waxaan ya yaa rasuul lahyow udcu llaha alla ii bari an yajcalnii inu iga yeelo minhum ayaga fadacaa laha rasulla nabiga lagu ducay sal slm uma intaa kadib wadac ugu dhigay rasahu madaxiisa fama stayqada wuu soo baraaray wao yadxaku isagoo qosli faqultu waxaan idhi wamaa yadxukuka ya rasuula rasuulka low maxaa kaa qosashii qaala wuxuu yidhi dad oo min ummati ummadayda kamida mid a ah, curiduu calaya lii soo bandhigay gusaatan ayagoo duulaana fii sabiila jidka alle kamaa qaala ku yihi fi wali horaan siduu u yihi ayuu qaalat waxay tihi faqultu waxaan ya rasuul lahi udcu laha lii bari an yajcalnii inuu geelo minhum ayaga qaala wuxuu yidhi nabigeena anti adiga min alawaliina kuwa hore ayaad weliba ka mid tahay weeyaan farakibat ilbaxra baddi ayay marka fuushay oy raacday weeyaan doon baa dabcan ay raacaysaa fii zamaani mucaawiya zamankii mucaawiya bin abi sufyaan xilligii istuulka islaamiga la sameeyey weeyaan oo dee amarkii cumaan baa lagu sameyey lakin ninka same mucaawiya bin abi sufyan ayuu radi allahu tacala arda iyo muxuu ahaa ciidamada badal xilliga la sameeyay ahayde fa suricat waxaa laga riday ay ka dhacday can daabatiha gaadiidka ay saarnayd xiina kharajat markay ka soo baxday min albaxri badda fa halakad kadibna way geeriyootay radia allahu tacala anhu ardaha baabunahyi reebid iska rabayuu baabkan u baabiyay can qatli nisaa haweenayga can qatli nisaa dumarka in la laayo iyagoo sibyaan carruurta in la laayo inay banaaneen xaaraanta ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo shanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma wujidat imra'atun haweenay ayaa la helay maqtuulatan xaalayta mid la dilay fii bacdi ma hazi rasul rasulka alla muxamed duulaanadiisa mid ka mid ah ama qaarkood ayaa lagu arka weyaan haweeney la dilay oo meyd ah oo duulaanada dhexdeed lagu dilay ayaa la arkay fanahaa rasul rasulka all diiday sal l slm in la laayo iyo wasabyaan carruurta in la laayo nabigan wuu diiday calayhi salaatu wasalaam baabun arajulu ninka yuqtal yaqtulu wuu dila alaakhara qof arajulu nin yaqtulu dila alaakhara mid kale aljannata jannada galaan nin baa nin jannada ay wada galayaan ayuu baabkan u baabay xadiid sagaal can abi hurayraa radi allahu tacala an arda ana rasul rasul sal sl qal nabigan wuxuu yidhi allah ilaahay baa ku qosla daxikun yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaahi wa malakuutih jala jalaaluh waa qosla alla u qalma wa tacaala yadxaku llah alweyne ayaa ku qosla ilaa rajulin laba nin ku qosla yaqtulu u dila axaduma midkood alaakhara kan kale u dila aljannata jannada labadana ay galayaan weeyaan yuqaatilu hada kan baa dagaalami fii sabiili jidka alla ku dagaalami waa muslim mumin oo mutaqi fayuqtalu kadibna waa la dili oo yaa dilin gaal baa dili uma intaa kadib yatuubu llahu allahu ka tooba aqbala cala alqaatili gaalka dilay ayuu rabbi ka tooba aqbalaya oo uu muslimaya fayustashhadu isna waa mxuu ahaa shahiid buu noqoni oo waa la dili weeyaan saasuu nabigeena cadey sal slm labadiiba marka waa laba shuhadaa laakiin kii hore isagoo gaal ayuu kan dilay jannuu ku mutay kadibna ilaahay baa soo muslimiyey islaamka ayuu soo galay kadibna jidkii alla yuu ku jihaaday isna waa la dilay labadiiba janna ay ku labadaas aad bu ilah ula yaabaugu qoslaa cafwan ilaah ku qoslaa weyaan baabun amala camila qaliila in yar ayuu qofka wa ujira kaiira in badanna ajir baa la siiyey ayuu baabkan u baabiyay xadiidka sagaal boqol iyo toddobaad can bara bni anhum canhu qala wuxu bara jaءa rajulin baa yimid min bani nabiit reer bani nabiit ah bani nabiitna kuway min alansaar waa qabiilo oo reer ansaareed ah faqala wuxuu yidhi an laa ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudijir aysan jirin alla weyne mooyane ayaan qirayaa weeyaan wa anaka adigana cabduhu addoonka alla inaad tahay iwa rasuuluhu muxuu aha rasuulkiisa adeegiisa inaad tahay ayaan qiraya uma inta kadib taqadama wuu hormaray faqaatala wuu dagaalama xataa qutila ilaa laga dilay weeyaan faqala nebigu wuxu yih sal slam camila wuxuu shaqeeyey haada yasiran in yar wa u jira kaiiran ajir aad u badanna waa la siiyey ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waalihi wasalam baabun atasbiixu subxaana allah huwa atakbiiru allahu akbar athnaa asayri markii la socda in subxaan iyo takbiirta lala imaada inay muxuuha loo baahan yahay ficil fiicanna ay tahay ayuu baabkan u baabay xadiidka sagaal boqol wa can abi muusa waxaa laga wariyay alashcari radi allahu tacala anu arda cabdullahi bni qays weeyaan qala wuxu uhi abu muusa lamaa hazaa goortii uu duulay rasulna rasulka al sl sl khaybara khaybara uu duulay aw qaala ama uu yidhi lamaa tawajah markuu u jeestay rasulla rasul lah sal slm tawajaha u jihaystay rasul lah sal slm khaybara u jihaystay weeyaane ashrafa waxaa soo qaabilay annaasu dadka ashraf annaas dadka waxay qaabileen calaa waadin waadi ayay qaabileen weyaan calaa waadin waadi ay qaabileen weyaan xadiidkan waxaa ka muuqata sida qofka markuu marki liawali wahla marka u horreysa waxaad dareemaysaa xilliga uu abuumuusa ka warramay inay tahay markii loo sii jeeday khaybaro loo sii jeeday laakiin saas ma aha khaybaro markii loo sii jeeday abuu muusa muusan joogin isaga iyo ninka la jiray maxamed jacfar ibn abi aalib waxay ku maqnaayeen xabasha halkaas ay jireen marka waxaa weeyaan xagga loo jeestay gaaladii ayaa xisaar lagu sameeyey yahuudi ilaahay baa qalabadii muslimiinta siiyey kadibna markii la furay kadib ayaa abu muusa iyo jacfar ibn abi aalib ay nabigu u yimaadeen sala allahu alayh ali wasalam kadibna way la soo laabteen markuu ka warramaa waxaa weeyaan eh, waa soo noqodkii saas marka waxaa ka maqan oo u baahan in la geliyo lama tawajaha rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wali waslm ilaa khaybara fadafira uma rajaca e ashrafa annaasu calaa waadin saas ayaa in la geliyo ay u baahanta weyaan ayaama loo bahan yahy ashraf annaas dadka waxay ay arkeen ama ay soo qaabileen calaa waadin waadi fa rafacuu waxay kor u qaadeen aswaatahum codkooda bitakbiir allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah kor bay u qaadeen weyaan faqala rasul wuxuu yidhi arbacuu ama arbicuu warudhimriya calaa anfusikum nafyaalkiin udhimriya inakum adinka laa tadcuuna ma tugaysaan oo uma yeeraysaan asama mid dhagoolo ah walaa haa'iban ama mid maqan uma yeeraysaan inakum adinka tadcuuna waxaad tuugaysaan ood baryaysaan samiican mid maqlid badan qariiban dhowaan badan wa huwa macakum adinka ayuu idinla jiraa weeyaan waana anigana waxaa hadlaa ninka abu muuse radia taala tacala arda khalfa daabatin gaadiid gadaashii ayaan halfa daabati rasul rasulka sal slm gaadiidka u saarnaa iyo daabadii ayaan ka dambeeyey weyaan fa samicanii wuu i maqlay wa ana anigana aquul anoola laa xawla walaa quwata ila bilah laa xawla xeelad nooma sugnaanin lana anaga walaa quwata awoodna looma sugnaanin ila bilah alla weyne mooyane nacam faqaala wuxuu yidhi lii aniga yaa cabdallaahi bna qays cabdullahi bna qaysow qultu waxaan ihi labayka ku ajiiba ya rasuullahyow qaala wuxuu yidhi alaa adulluka maku tusiya oo makuu sheega calaa kalimatin kalimad oo min calaa kalimatin eray ama kelimad oo min kanzin saasa idin qoro alaa adulaka maku tusiya oo makuu sheega calaa kalimatin kelimad oo min kanzin bangi ka mid ah, oo min kunuuzi ljannati jannada bangiyadeeda ka mid ah iyo makhaasinteeda ka mid ah qultu waxaan idhi balahaa yaa rasuulahyow fidaaka kugu furtay abi aabbahi wa ummi hooyaday qaala wuxuu laa xawla walaa quwata ila billah taas weeyaan bangiga waxaa weeyaan kelimadaas bangiga bangiyada mxuu ahaa jannada ka mid ah taas ayuu nabigeena caday sala allahu calayhi waali wasalam nusirtu waxaa gargaaray birucbi argagax inaad cadowgayga ku rida aad alla ku rida ayaa laigu gargaaray hadalkuu nabiga yidhi xadiidka noo imaan doona ayuu muxuua imaamka baabka dhigtay baabka u baabaystay weyaan xadiid sagaal boqol iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa la weri cbdiaman sakhri dawsi radia allahu tacala anu arda ana rasul rasulka sl slam qaal nabigeena wuxuu yidhi bicudtu waxaa lila soo saaray bijawaamici alkelimi ereya macno ereya lafdi yar oona macno badan xambaarsan ayaa lala soo saara weyaan hadal murti badan oo yar laakiin murti badan xambaarsan ayaa lila soo saaray wa nusirtu waxaa laygu gargaaray birucbi argagax in liga argagaxa fa baynaa goor ana anigana naa'imun aan hurda uutiitu waa lii waxaa lii keenay bimafaatiixi khasaa'ini alardi arlada bangiyadeeda furayaasha lagu fura ayaa lii keenay fawudicat waxaa la dejiyey fii yadii gacantayda ayaa la dejiyey saasuu nabigan cadday sala allahu aleyh waali wasalam maxalushaahidku anusirtu birucbi weyaan qaala abu hurayrata wuxuu yhi radi allahu tacala an arda waqad dahaba wuu tagay rasuul rasulka al wuu tagay sal l slam wuu geeriyooday wa antum adinkana tantailuunaha oad soo la soo babaxaysaan oo muxuua bangiyadii nabigeena calai slat slam furuyaashooda gacanta loo saaray khazaaintii ayaa tartiib iska gurubsanaysaan iska aruursanaysaan saasuu nabigeen cadey sal saasuu caday ninka la yihahdo abu hurayra radi allahu tacala an arda annagana hadda iska nicmada ayadahayd ayaan iskaga socona iskaga nicmaysayna weya alxamdu lilah rabbi alcaalamiin baabun hal tunsaruuna miyaa laydinkugu gargaaraya ilaa biducafaa'ikum kuwiina tabarta daran naxariist aad u naxariisanaysaan iyo tabardarnidooda iyo ducadooda waxaanan ahayn miyaa laydinkugu gargaaraa hadalkuu nabigeen cadey sal slm ayuu baabkan u baabiyay xadiid sagaal boqol iyo tobanaad can musxab ibni sacdin waxaa laga wariyey qaala ra'aa wuxuu arkay sacdun ibn abi waqaas wey radi allahu tacala an arda ana lahu asaga inuu u sugnaaday fadlan dheeri iyo muxuu ahay ka sarrayn calaa man duunahu dadka ka hoosay inaad ka yara sarreey ayaa u yara muuqatay weeyaan fa qaala nabiyu nabigan wuxu yih sal l slam hal tunsaruuna miyaa laydinku gargaara aw turzaquuna laydinku risaaqa ilaa bidacafaaikum kuwiina tabarta daran inaad ilaahay gargaarka idin siiyo iyo muxuu ahaa wanaaggan aad heshaan nasriga iyo risiqaba kuwaan masaakiinta hor rafaadsan ayaad ilahay inku siiya subxaana wa tacaala marka dadka masaakiinta ah oo dharka dadilaacsan ama tuugsiga meelaha u fadhiyo amaba iska rafaadsan amaba muxuu ah jiran amaba curyaamada ah amamaa ilaa dalika dadka ayaga ah ha la ogaado risiqeenna ilahayna siinaa subxaana wa tacaala iyo sidoo kale waxaa weya gargaarkaba inaad ilaah ayaga nagu siiyo marka in loo naxariisto loo dhimriyo la dhibsanin wamaa ilaa daalika inay annaganaga khayr badan yihiin loo arko in loo mxu ah arrinta arrin muhiima weeyaan loona naxariisto xadiid sagaal boqol toban iyo koobaad can abi hurayrata radia allahu tacala anu arda can inabi wuxuu ka ri sal sl wuxuu yidhi tacisa waxaa duloobay halaagsamay baaba'ay dhulka ku dhacay cabdu diinaar shilinka dahabka addoonkiisa shilinkaas wax kale caqli kale ma lahan habeenkii iyo fikirkiisa waa shilinkaas maalinta dhanna muxuu aha shaqadiisa waa shilinkaas caqli kale ma lahan cabdudirham cabddinaar weyaan abadan haddii aad hadashaan xaggee ganacsi xaggee shil laga keenaa xaggee laga xamaashaa xaggee wax jiraan yacni hamigiisoo dhan wuxuu noqonayaa shilin seed ku qabataan cabddinaar saasuu nabigeen ku tilmam sal sl shilinka dahabka ah wa cabddirham shilinka fidada addoonkiisa waxaa la mid ah doolarka iyo shilin kenya addoonkiisa iyo shili soomaaliga addoonkiisa iyo riyaal sacuudiga addoonkiisa adoomada marku ay badan yihiin halla doorna lacagoo dhan addoonkeed weyaan iw cabdulkhamiisati goobuustaha addoonkiis go muxuu ahaa waa nooc muxuuaha khamiisada dharka ka mid goobuusta in radiya in uiya haddii wax la siiyo oo gacanta loo taga radiya wuu raalli noqdaa walim yucta haddaan la siina sakhita wuu caroodaa tacisa qofka asaga wuu duloobay wuu hoogay wantakasa gadaal gadaal buu u dhacay gadaal buu noqday weeyaan wa idaa shiika haddii la durana oo mxuuaha qodax ay ku jabtana falan taqasha qodaxdii mxuuaha lagama bixinin oo minqaashkii iyo wixii lagaga saari lahaa nin muxua u samaysan ama heli doona ma aha weyaan waidaa shiika haddii la dura oo qodaxdii ay ku jabto ama ay durtana falan taqasha qodaxdi qodaxdii muxuu ee kama baxdo oo mxuuaha sababtii loogu bixi lahaa lama imaado weeyaan intaa kadib baa nabigen wuxu yidhi sal slm tuuba waadi janna tuuba liibaan waxay u sugnaatay licabdin addoon addoonkaasoo aakhidin haayo ku dhagan bicinaani farasin faraskiisa mxua hogaankiisa amaba xeraga afka lagaga xiro weyaan ama lagaga haaya fi sabiila jidka alle ashcaa maxaa idiin qoran ashcain sax ma ahan ashcaa madaxiisa weyaan lama jari karo maxaa yah waa maalinsalif lidalika yujaru bilfatxa weyaan ashcaa boorowsan uu boorowsanya rasuhu madaxiisa muqbaratin la booreeyey oo booreysantay qadamahu labadiisa lugood ashcaa uu basaasan ya basaasan cafwan ashcaa uu basaasan yahay ra-suu madaxiisa la booreeyey qadamahu labadiisa gomadood in kaana hadduu ahda fi xiraasati waardiya hadduu mxuu wax waardeyna ku jira kaana wuxuu iska ahdaa fi xiraasati waardiya halkan waardiye ka noqod halkaas ayuu joogaya meel uma dhaqaaqay amarkaasuu iska qaadanaya wain kaana hadduu fi saaqati qolyaha mxuu ciidanka daba socda oo muxuu ahaa racdareebka iyo wixii dhaca iyo howlaha u taagan haddii lagu daro kuwaana kuwaas iskaga jiraya kaana waxaana fi saaqati kuwa muxuu ahaa gadaal dama jiro wain istadana hadduu idan weydiisto warsaha la yeel u yidhahdana lam yu'dan lahu looma idmo idin lama siiyo ilan macno badan dadka agtooda kama lahan wain shafaca hadduu ergeeyana oo waxaas uu yidhahdo wax fulaan bal ergadaas uu u dhaqaaqana lam yushafac lagama erga qaado oo dadka agtooda aad uguma weyno ninkaas asaga ayay muxuu ahay laan jannaad iyo khayr oo dhan iyo wanaag ayuu u sugnaaday ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh baabun alxarbu khudca dagaalka inuu khiyaano yahay ayuu baabkan u baab yahay hadda beryahan waxaad maqasheen adarabaat alistibaaqiya sidii loo joogaba dal unbaa hal mar lagu tullini tomahog iyo muxuu ahaa iyo cruis iyo marnad ad arkaysa mar in suuriya la qabtay meeqa lagu dhuftay waba ya meeqa ahayd haninta tram wax ku dhufanay maxay ahayd meeqa xabo ahayd konton waxba aan tirnay ahayd iska un show iyo beenbeenay iska ahayd allagu marka waxaan kala jeedaa hadda waxaa la filayaa in caalamka sidii loo joogo on qolyo nuclear madax lagaga dhuftreg darabaat istibaaqiya wa intaaynan ku soo gaarin iska dil marka imtixaankaas waa imtixaan taagan marka in lays khiyaamo adduunkan dhan ba hadda udhisan siyaasadda adduunkan hadda dhanba waxay ku taagan tahay khiyaano iyo dhibaato xadiid sagaal boqol toban iyo labaad can jaabir bn cabdillahi waxaa radi allahu tacala anhuma qala wuxuuhi jaabir qaala nabi nabigena wuxu sl slm alxarbu dagaalka khudcatun waa dhagar iyo khiyaano weeyaan saasuu nabigeen yidhi calayhi salatu salaam oo muxuua ah qofka gaalka ah oo jihaadka lagu wada jiro inaad tirya waa kaa damay markii muxuua ah saa kadibna aad qoorta raaciso marba haddii dagaal lagu jiro waxba dhibaato kuma sugna saas weyaan baabun laa tucadibu ha cadaabina bicadaabi illaahi cadaabka alle waxaa ku cadaabina ayuu baabkan u baabiyay xadiid sagaal boqol toban iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa radi allahu tacala anu arda anahu abi hurayra qaala wuxuu yidhi bacaanaa rasulla rasulka al ayaana diray sal slem fii bacin duulaan ayuu nabiga nala diray ama ciidan uu saaray wa qaala lana wuxuu in wajadtum haddii aad heshaan fulaanan hebel iyo fulaanan hebel faaxriquuhumaa waxaad ku gubtaan binaari dab ku guba dab hala saaro niminka ayaga ha ololiyo saasuu nabigeen cdey sal slm uma qaala wuxuu yihi rasul rasulka sal slm xiina aradna markii aan doonay alkhuruuja inaan baxno markii aan doonnay ayaa nabigan wuxuu yihi sal slm innii aniga kuntu waxaan ahaaday amartukum mid infaray waxaan ahaa amartukum mid idin faray an tuxariquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaan hebel iyo hebel inaad gubtaan ayaan idin faray saas ayaa jirta weeyaan wa ina naara naartana laa yucadibu biha kuma cadaaba ila allahu alla weyne mooyane qof kale wax ku cadaaba lama arka fain wajadtumuuhumaa haddii aad labadaa nin la kulantaan oad heshaan ood ilaah idin makaniya ha gubina ee faqtuluuhumaa dila saasuu nabigana cadey sal slm maxaa yeeley gubitaanka ilahay bay khaas u tahay marka in xayawaanaadka iyo khalqiga la guba arrinta iyada waxaa weeyaan arrin la ogol yahay ma ahan baabun istiqbaalu quzaat dadka duulaanka ka laabtay ama xataa safarta caadiga in laga hortaga oo la qaabila inay muxuu ahaa arin mashruucta ayuu baabkan u baab yahay waa baabka udambeey ama xadiiska u dambeeya weyaan <laughs> shilintii ka warrama culama alla aftuuna majuuriin shilinta seelyeli waxaa la mid shilinta hadda baryahan ayadna maqaxadaha iyo bahalkan ku dhegan maaragta jaqi kasii muxuu ahaa eh, kaniicada iyo tiksiga iyo baabkaas haye wax ku sheega baadidaasaa naga maqana meel lagu sheega allahayka alla sheekh meel aan u aada ma aqaan baabkan baab sahlan maan nacam can cabdillahi bni jacfar waxaa lg radi allahu tacala canhuma cabdillahi bni jacfar ibn abi aalibin qala wuxu yidhi cbdillahi bn jacfar ibn abi aalib kaana rasuul kaana rasul rasulk al wuxu sal slm idaa qadima hadduu kasoo galay min safarin safar tuluqiya waxaa laga horgeyn jiray nabigeena alai sl slam oo laga hortegi jiray bisibyaani ahli madiinati ahlu madiina caruurtooda ayaa nabiga laga horgeyn jiray alayh slat slaam qaala wuxuu yidhi wainahu nabigeena sal slm qadima wuxuu ka soo galay min safarin safar fa subiqa bi kadibna fa subiqa waa layla hormaray bi aniga ayaa layla hormaray oo nabiga laga horgeeyey ilayhi isaga nabiga xaggiis fa xamalanii kadib nabiga wuxuu ii saaray bayna yaday hortiisa faraska u saarnaa amaba gaadiidka u saarnaa ayuu hortiisa iga saaray weeyaan uma jia waxaa lala yimid biaxadi ibnay faatima faatima binti rasuulilahi sal slm labadeeda canug mid ka mid ah ayaa kadibna la keenay oo asna muxuu ahaa nabiga loo keenay calai sl faardafahu nabigu wuxuu saaray faardafa wuu saaray hu canuga isaga oo ibnina faatima aha saaray khalfahu gadaashiisa ayuu nabiga saaray sal slam qaala wuxuu yihi ninka la yihah cbdullahi bn fa udkhila waxaana la geliyey almadiinata magaalada madiine ayaana la geliyey alaaatan saddex calaa daabatin hal gaadiid aan saarannahay ayaa ku galna weyaan labadii canugoo yaryara iyo nabigeena sala allahu calayhi waalihi marka dadka musaafiriinta in laga hortaga oo weliba carruurta laga horgeeya in arinta iyada ay baas laheen nabigeenna sal slam asbaabta loogu horgeyn jira waxay ahayd nabigeena ilmaha aad buu u jeclaa calayhi sala slaam ra'uufan raxiiman buu ahaa ilmahana nabigeena aad bay u jeclaayeen sidoo kale barakada nabigeena calai sl slam waa la rajaynayey oo barakada nabigeenna waxyaabaha tabaruka eh, bidaat nabiga in la barakaysta calayhi salaatu wasalaam daatadiisa waa shay macruufa ama timihiisa amaba cadhuuftiisa amaba mxuu ahaa jirkiisa kale la barakaysta waa shay macruuf ducadiisa haba sheegin wamaa ilaa dalika laakiin afraadan kale iyo dadkan kale in la barakaysta wax daliil ah oo sariixa ah ama saxiixa ah oo loo haayo oo loo cuskan kara lama garanayo weeyaan laakiin baabkaas aad buu u batay haddana wuu soo yaraanhayaa hada wallahu aclam w sal l slm ala abdi wa rasul mustafa